bsmi اllahi الرحmn الرaxيim alxamdu lilah rb اlcaalamiin ثuma الصlaaةu waالsalaamu عlى rasuuli اllah wعlى alihi وصaxaabatihi أجmaciin faxadaثanii jamcu min الshuyuuخi aakhiruhm shaykhuna aلshaykhu صaalح bn cabd اllahi اlcusaymiy غafar allah lahu wlahm jamiica biisnaadi kuli minhm إlى sufyaan bni cuyayna can amr bni dinar can abi qabuusa mowla cabdillahi bn camr bn اlcaas can cabdillahi bn camr bn اlcaasi radi allahu tacala canhuma qaal qaala rasuulu اllahi slى اllah عlyh walih wslm alraaximuuna yarxamuhum الraxman yarxamu man fi اlardi yarxamku man fi الsma wmin daraa'iq raxmati raxmat almucalimiina bilmutacalimiina biiqraahim usuula almutuun khaasatan usuula xadiid almustafa warasuul mujtaba sala allahu calayhi wacala aalihi wasaxaabatihi ajmaciin liyafuuzuu bisacaadati alcajl walajl fahada huwa almajlis alxaadi wasittiin min majaalis iqra'i washarxi kitaabu riyad saxih limaam nawowi caleyh raxmat ullah fii leylati alaxad alkhaamis min shahri rabiici alawal cami alfin arbacumi'a wahamaanin waalaaiin hijrat lmustafa sala allahu caleyh waali wasalam ضمن سلسلة دروس حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم بدأ بكتاب الأربعين وانتهاء بالسنن والصحيحين يسر الله الإتمام والإكمال ورزقنا إخلاص في القول والعمل إنه سميع قريب مجيب الدعوات مجلس كان ومجلسكي kow iyo lixdanaad ee majaalisa dulmarka iyo sharaxa kooban ee kitaabka riyaad الصaalixiin lilimaam الnawowi caleyh raxmat ullah kitaabkana waa kitaabu اlumuur اlmanhiyi canha waa arrimaha la diiday ayuu u kitaab yahay weeyaan kitaab alumuuri almanhiyi canha baabkana waa baabu karaahati sabi baabu annahyi can qowli اlinsaani mutirna binaw'i kada baabu nahyi reebid la reeba ayuu u baab yahay can qowli اlinsaani qofka inuu yidhaahdo mutirnaa waxaa nugula roobsiiyey binaw'i kada xidig hebel ayaa nugula roobsiiyey hadalka isaga oo yidhaahdaan oo laiska reeba ayuu baabkan u baab yahay weeyaan imaamku wuxuu baabaystay caleyh raxmat ullah in liska reeba liisu diida xaaraan ay tahay qowlka qofka muslimka inuu yidhahdo ama insaanka u yidhaahdo markii roob la helo xidig heblaay iyo muxuu ahaa waxaas ayaa roob nagula siiyey inuu yidhaahdo in liska reeb ayuu baabkan u baabaystay imaamka caleyh raxmat ullah xadiidka kun toddoba boqol iyo kow iyo soddonaad wa can zayd ibni khaalidin waxaa lagu radi allahu tacala anhu qala wuxu uhi zayd ibni khaalid sallaa bina waxaa nadujiyey rasuula rasuulka alla sala allahu alay ali waslem salaata subxi salaad subax ayuu nadujiyey bilxudaybiyati meesha la yidhaha xudaybiya ayuu nagu dejiyey nabiga calayhi salatu wasalaam xudaybiya waa meel la yaqaano macruuf ah oo nabigeenna calayhi salaatu wasalaam markuu maka u socday cumradii loo diiday inuu cumraysto uu ku xalaaloobay weeyaan meesha ayadaahna waxaa weeyaan waa xaramka xuduudku ka bilaabana ilaa labaatan kilomitir ayay magaalada maka u jirtaa weyaan xaramka dhanka ugu fogaanta badan waa dhanka asaga ah. dhankaas ay ugu fogaan badan weyaan xaramka dhanka waqooyiga ama dhanka madiine xaggeed marka looga baxo magaalada maka magaalada maka bartamaheeda masjid tanciim ayuu xaram ku dhammaanayaa markii loo baxa dhanka qorax ka soo baxna wuxuu ku dhammaanayaa musdelifa taqriiban ayuu ku dhammaanayaa musdelifa wax badan xag dhaafayo oo carafo ma gaaraayo xaramka dhankan kale oo markii la gaado koonfurta la aado badxaa quraysh meel la yidhaahdo ayaa wax yar la dhaafi magaalada marka bartamaheeda ma ahan laakiin magaalada qayb ka mid ah maka ayaa ka baxsan laakiin dhankan qorax udhaxageed oo hadda xudaybiyana ay ku taallo xaramka magaalada wuxuu ka soo go-on yahay oo xaduudka xaramka magaalada ku jirta uu ku jiraa ilaa labaatan kilomitr in ka badan amaba ku dhawey amaba dhaafayso cafwan weyaan labaatan kilomitr ama in dhaafaysa ayuu ku jiraa weyaan labaatan iyo labaatan saddex labaatan afar adi xuduuddaas ayuu ku jiraa weyaan xudaybiya halkaas weyaan marka inta ayada marka xaramka gudihiisa ah salaada lagu tukada waxay la ajir tahay boqol kunoo salaadood boqol kunoo salaadood ay la ajir weyaan lidaalika nabigeena calayhi salaatu wasalaam markuu xudaybiye degnaa oo qolyahan mufaawadaadka iyo wadahadalka u socday u socday ayagana ay lahaayeen noqo oo naga laabo nabigana u lahaa alai sl ana reebina oo cumraan u soconnaa dagaal oma soconna dhibaato kale ma wadanna u lahaa oo mufawadaadka iyo mxuu aha rususha iyo adeegyada laisu diraayey nabiga wuxuu samayn jira alai sla wuxuu degnaa bannaanka xaramka ayuu degnaa marka meesha xaramka uu ku yeelo amaba xuduudka xaramka ayuu salawaadka marka salaadaha la gaara uu degi aadi jira nabiga alai sl kusoo tukan jiray halkan oo kale la degan yahay xaramkana wuxuu naga xigaa mxu dhankan eh, dukad xagga tusaale ahaan amaba wuxuu naga xigaa dhanka qorax ka bax siday ahayd qorax ka soo bax xaggeeda ayuu naga xigaa wa marka nabigu wuxuu aadi jiray meel halkan ilaa jidkaas oo second avenueavenue jidkaas in intaas jirta ayuu nabiga gudaha u geli jiray xuduudka xaramkas uu gala oo fadiiladaas uu qaata weyaan culimada marka u daliishanaan in waxaa boqolkaas kun xuduudka xaramka oo dhan ay tahay adilada ay daliishadaan ay ka tahay weyaan marka nabigeena calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyay ninka la yidhaahdo zayd ibnu khaalid aljuhani qaala wuxuu zayd salaa bina waxaana dujiyey rasu rsulka al sal slm salaata subxi salaada fajar ayaana dujiyey bilxudaybiyati meesha xudaybiye la yidhahdo shumaysi meel yihahdo u dhowdahay fii iri samaain sama gadaasheed iyo roob gadaashiis weyaan cirka oo soo da'ay gadaashii weyaan kaanat ahaatay min aleyli habeenka samaidant wuxuu ula jeedaa matar roob buu ula jeedaa weyaan ilan roobka wuxuu ka yimaadaa dhanka sala ayuu ka yimaadaa falama insarafa markuu nabiga salaada ka baxay aqbala wuxuu soo qaabil usoo jeestay nabigeena calayhi salatu slam cala naas faqaala nabigan wuxuu yidhi hal tadruuna ma garanaysaan maada qaala wuxuu yidhi rabbukum rabbigan wuxuu yidhi ma garanaysaan qaaluu waxay yidhahdeen hal tadruuna miyaad garanaysaan maada qaala rabbukum rabbigan wuxuu yidhi qaalu saxaabadu waxay yidhahdeen allahu alla weyne iyo wa rasuulu rasuulkiisa aclamu ogaan badan weeyaan annaga ma naqaan wuxuu rabbi yidhi subxaana wa tacaala qaala wuxuu yidhi nabigeena calayhi sala slam qaala wuxuu yidhi rabbigeen ama rabbigeen wuxuu yidhi asbaxa waxaa waa muminun mid irumeeyey bi ani irumeeyey iyo wakaafirun mid igu kufriyey bi aniga igu kufriy weyaan biyada kuma jirto dabcan tii hore ay raacsanta fa amaa man qaala qofkii yidhahda mutirnaa waxaan ugula roobeeyey oo matarkan ugula siiyey roobka bifadli illaah alla fadligiisa wa raxmatihi raxmadiisa fadalika isaga ah, muminun waa mid rumey bi ani rumeey oo rabbilcize ah. kaafirun ku kufriyey oo diiday bilkawaakibi xidigaha weeyaan oo xidigaha ay waxba u ahayn wa amaa man qaala qofkii yidhahda mutirnaa waxaan ugula roobsiiyey binawi kada wakada xidig hebla iyo xidig hebel ayaa nagula roobsiiyey qofka yidhaahdo ilan dad baa muxuuah xidigaha u haystaan roobka inuu muxuuah iyaga xaggooda ka yimaadee oo caabudeeh fadalika isaga kaafirun igu kufriyey bi aniga weyaan muminun rumaysan bilkawkabi xidiga rumaysan weyaan muttafaqun caleyh wasamaau samada huna halkan almataru matara loola jeedaa weyaan xadiidkan waa cad yahay marka nabigeena calayhi salaatu wasalaam rablciza qowlkiisa ayuu noo soo naqliyey uu rabbi ule subxaana watacala addoomihii laba ay u kala baxeen roobkaada ay sababtiisa ayna ku dhacday qaar muminiina iyo qaar mxuu ahay kufaara kuwa yidhi mxuu aha ilaahay baa fadligiisa nagula siiyey waa muminiin kuwa yidhahda xidig hebel sababtiisa nagula siiyeyna waa kuwa igu kufriay u rabbi le subxana watacala nicmada aan siiyey meel kale u leexiyey weeyaan baabu taxriimi qowlihi qofka inuu yidhahda xaaraannimada limuslimin qof muslima uu yidhahda yaa kaafir xaaraannimadeeda ayuu mxuu baabkan u baab yahay weyaan xadiid kun toddoba boqol iyo soddon iyo labaad wacan bni cumar radi allahu tacala anhuma qaal cbdullahi bni cumar qaala rasul rasulka wuxuu yidhi sala allah alay slam idaa qaala markuu yidhahdo alrajulu qofka liakhii walaalkii muslimka uu faqad ba'a wuu la biha iyada axaduhuma midkood labadii qof midkii yidhi iyo lagu yidhi mid unbaa la laabtay weyaan fain kaana hadduu yahay kamaa qaala siduu yidhi oo qofka gaalnimada lagu sheegay hadduu gaal yahay fawaqacat alayhi weyaan isagay ku dhacday qofkii gaalnimada lagu turay ku dhacday amaba dhib ma jiro weeyaan falaa xaraja maala wailaa haddii ay arrintaa dhicin oo ay jirin miya oo qofka asaga uusan gaal ahayn rajacat calayhi qofka gaalnimada sheegay oo qofka muminka walaalkii gaalnimada ku sheegay ay kusoo laabataa muttafaqun calayhi arrin culus waa marka qofka muminkaa inaad gaalnimo qofka iskaga tura ama shubhayar markuu arkaba uu yihado gaal wey ninkan ama hebel uu gaaloobay ama murteedu u noqday arrimo ayaga waa halis weyaan qofka inuu asaga laftirkiisa bala ku dhacdo ay sabab u noqonaysaa xadiid kun toddoba boqol iyo soddoniyo saddexaad can abi darni radi allahu tacala an anahu abi dar samica wuxuu ka maqlay rasul rasulka alla sal slm qowl isagoo leh mar dacaa man dacaa qofkii ugu yeera rajula nin bilkufri gaalnimo ugu yeera oo gaal yahu yidhaahdo ama hebel gaalow yidhaahdo aw qaala yidhahdo caduw allahi cadowga allow cadowga allow yidhaahdo walaysa uusan kadalika saasna uusan ahayn qofka cadow allana ma ahan gaalna ma ahan ilaa haddii arrinka ay dhacdo xaara calayhi gaalnimadii iyo cadownimada alle asagay kusoo laabataa xaara ay rajaca weyaan waa kusoo laabataa muttafaqu calayhi xaara macnaheeda waa rajaca weeyaan baabu nahyi reebid liiska reeba ayuu baabkan u baab can ilfuxshi hadalxumida hadalka xun iyo afxumida oo liska reeba oo xaaraannimada la caddeeya ayuu baabkan baab u baabya weyaan iyo wabadaa lisaan afdhoohaalnimada qofka afkiisa aan waxba u aabiyeelin wax alle wuxuu raba sheega ka reebid liiska reeba arrinta ayada ah ayuu baabkan u baab weyaan xadii kun todoba boqol iyo afar iyo soddonaad wa can ibn mascuud radi allahu tacala canhu qala wuxu yih abdulahi bn mascuud qaala rasul rasulka al wuxuu yidhi sala allahu aleh ali waslem laysa ma ahaan almuminu qofka muminka ah biacaani kan durid badanaha oo dadka un duro hebel waa sida hebel waa sida hebel intaasuu ka eh, bukaa hebel saa weeyaan wamaa ilaa da acaanka qofka dadka un dura mumin ma ahaanin weeyaan wala lacaan kan lacnada badan i walalfaaxish kan afka xuna oo afxumida badanna saasoo kale isna waxaa weyaan mumin ma ahaanin weyaan walalbadi qofka isna afdhowhaalka ah oo afxumida badan waa lamid wey labada faaxishka iyo badiga aad uma kala fogo weyaan marka qofka isaga ah mumin maaha yuu nabig leh alayh salat slam rawahu tirmidi waqala xadiiun xasan xadiidku waa xadii saxiix weyaan xadiid kun todoba shan iyo soddonaad anas radi allahu tacala anu qala rasul rasulka al wuxuu yidhi sala allahu aleh ali waslem maa kaana ma ahad shayin shay kuma sugnaata ilaa shaana wuu foolxumeeya shaanahu wuu foolxumeeyaa weyaan marba haddii afxume iyo hadalxumi iyo waxaas qowlxumi ay timaado arrinta ayada xumaan unbay u kordhisa arrinta ayada weyaan wamaa kaana ma ahaada alxayaau xishoodkana oo waxa xun laga xishooda fii shayin shay ilaa zaana wuu qurxiya arrinka asaga weyan rawahu tirmidi wa qaala xadiidun xasan xadiidkan waa xadiid saxiix weeyaan marka qofka hadalka xun weligiis muxuu ahay un afkiisa bara xumaan ayaa agtiistaala daa'iman wa abadan wax aad ku dhaqmana wax xun ay noqonayaan meeshuu gaana meel xun ay noqonaysaa qofka xishoodka badan oo waxyaabaha laga xishood carabkiisa ka dhowrana qofka isaga waxaa weeyaan qurux iyo wanaag unba ay arrinteed kordhisaa weeyaan meesha u gal meel quruxsan ay ahaataa siduu nabigeena cadday sala allahu aleh ali wasalam baabu karaahati taqciiri aftaagga karaahinimadeeda hadalka marka la sheega afka lala taago oo afka muxuu ah, qofka wax uusan mararka qaar qofka afku la weynaynaya aftaagga marka tacirka waa kaas weyaan baabu karaahati aftaaga oo hadalka lagu aftaago fikalaami hadalka lagu aftaaga baabu karaahati taciri aftaaga oo lagu aftaaga fikalaami hadalka karaahinimadeeda weyn xaaraannimo maaha waa karaahinimo tashaduqu iyo qurbuuxintu hadalka qurka laga buuxiyo qofka waa isku aad uma kala fogo qofka aad muxuu ahaa fasaaxay isagoo iska doonaa weyaan fiihi hadalka dhexdiisa weyaan watakalufu lfasaaxati qofka fasaxa inuu iska doondoona ood isku dhibo nafta iskaga bixiyo wasticmaali waxshiyi luqati hadalka duurjooga ah waa wax duurjooga la yidhahda luqadda duurjooga waxaa loola jeeda luqadda aanan aadka loo isticmaalin oo aadka aan loo aqoonin ile marka kitaabkan oo kale tusaale ahaan waxbaa loo yaqaanaa mikrofoonkan oo kale waxbaa loo yaqaanaa wuxuu qofku barbaarayaa marka waxyaaba hariib ah oo dadka aynan aqoonin ayuu barbaarayaa si dadkii aad muxuu ahaa inuu nin wax yaqaano oo wax dadka aynan aqoonin fahmi karo inuu yahay uu muujiyo waxshiyi luqati luqadda teeda muxuu aha duurjoogta oo aadka ah dadka ay u aqoonin saas ayaa loola jeeda weyaan iyo wa daqaa'iq alciraabi icraabta luqadda carabta teeda muxuu aha qarsoon oo qofka aad isticmaalo weyaan fii mukhaaabati alcawaami dadka caamada ah markuu la hadlaa iyo wanaxwim dadka la midka ah oo waxaa weya wuxuu sheega aad aan u fahmi karin inuu arrintaa isticmaalo iyo warka aan soo sheegnay oo ah qofka inuu afka taago inuu waxaa weeyaan qurka hadalka ka buuxiyo iyo afka ka buuxiyo inuu fasaaxad uusan ilahay u dhalin subxana wa tacala iska barbaaro oo isu keeno iyo hadallada hariibka ah inuu barbaaro arrimahaasoo dhan iyo icraabta teeda muxuu qarsoon intaasoo dhan inay karaahiya ayuu imaamka u baabaystay caleyh raxmat qofka wuxuu awoodi kara ha la yimaado wuxuusan awoodinna laa yukalifu nafsan ilaa wuscaha naftaa iska bixinin wixii tabar u leedahay intaasun la imaan weeyaan dadka qaar waad arkaysa iyagoo dhan muxuu ataa luuqadii aan aqoonin dad soomaad arkin luqadahan ajnabiga markay ku hadlayaan oo kale waxay iska barbaarayaan inay luqadihii dadkii u dhashay ay sideedu uga hadlaan mana ku hadli karaan soomaaliga laftirkiisa waxaa weeyaan lahajaad iyo waxbuu kale qofka marka waxbuu isku dhibaya nafsa bixinaya mana awoodna uma lahan arrimahaas marka waxaa weeyaan arrimo loo ogoleen oo wanaagsanayn ayay ka tahay sida awgeed eh, waxaa weya inay karaahiyatu imaamku baabaysta aleh raxmat waana noo imaan doontaa adilo arrintaa caddaynaysa weyaan kun todoba boqol iyo an mascuud radi alahu taala an nabiya nabigeena sal s qal nabigeen wuxuu yidhi halaka way halaagsameen almutanaicuuna halaka waxaa halaagsamay almutanaicuuna kuwa talax taga ayaa halaagsamay weyaan kuwa wax walba ku talax tago ama hadal ha noqoto ama arrin ha noqoto kuwa ku talax taga oo ku xeel dheeraada oo booskii ay lahayd dhaafiyo kuwaas ayaa halaagsamay qaalaha nabigan uu yidhi alaaan saddex jeer halaka waxaa halaagsamay almutanaicuuna kuwa talax taga weeyaan qaala nabigu yidhi alaata saddex jeer rawaahu waxaa wariyey muslimun almutanaicuuna almubaaliquuna kuwa ku xeeldheeraaday fi lumuuri arrimaha ku xeeldheeraaday weeyaan sidii ay wax ahaayeen si aan ahayn ama sidii looga talagelay si dhaafsan dadka iskugu dhiba kuwaas waa halaagsameen nabig alayh slat slam xadiid kun todoba boqol iyo soddoniosideedtodoba iyo soddonaad وan cabdلlahi بn cmr بn caas radي الlahu taعala anهuma ana rasul rasulka a sl sl qal nabigan wuxuu yidhi in اllaha laweyne yubغid wuu u caroodaa albaliiqa qofka fasaaxadoonka ah oo fasaaxada iska baarbaara isagoonan fasaaxo meesha ku haynin oo min arijaali ragga ka mid a ah, ilaahay wuu caroodaa weyaan markuu fasaaxadoonka yahayna ammaan doon weyaan dadka inuu iska saramariya ayuu doonayaa wuxuu rabaa in mxuu ummadda asaga ay fiiriso wax uusan alla u dhalin ayuu rabaa in lagu sheego lagu amaano waa nin marka waxaa weeyaan meel uusan gaarin xagxagana weyaan xagxagashadana ka qalbi wanaag iyo waxbara iyo kama ahane waxay ka tahay ummaddan kaga saramar oo waxaa weyaan ha lagu barto oo ku muuqa oo adiga muxuua ah ha lagu sheego waxay ka tahay marka riyaa istutus iyo wii la ku jira weyaan ee ma qof iska un war fasaa iska fasaaxo yeelo oo bal hadalkaada la fahmo oo qof muxuu ahaa wixiisa la fahmi karo noqo uma joogto baasha ee meel intaas ka sarrayso ayuu muxuua qofka laclaca weyaan in allaha laweyn yubqidu wuu carooda albaliiqa qofka fasaaxadoonka ah dan fasaaxadaana aanan mxuu ahay qasad wanaagsan ula dan lahayn oo min arijaali ragga ka aladii kaasoo yatakhalalu laalaabo laablaabo bilisaanihi carabkiisa laalaabo oo saa u warwareejiyo weyaan kamaa tatakhalalu say u warwareejiso oy u laalaabto albaqaratu neefka saca ama neefka looda ah siduu carabkiisa u laalaabo markuu muxuu ahaa cawska iyo waxyaabaa daaqa sidaas qofka carabkiisa u laalaabo oo fasaaxadoon fasaaxo aan macno lahayn iska raadina qofka asaga ilahi wuu caroodaa subxaana wa tacala rawahu abu dawud ee xadidka wariyey watirmidi ayaa wariy waqala xadiidun xasan xadiidka waa xadiid saxiixa bishawaahidihi waa xadiid xasan ahaa duruqdiis marka la jamciyey waxaa weeyaan waxaa wey cafwan bishawaahidihi shawaahidiis marka la jamciyey ayuu wuxuu noqday saxiix weeyaan xadiid kun todoba boqol iyo soddon iyo sideedaad وعن jaaبir بن cبd لله رضي الله taعالى عنهma أna rasul rasulka al sl sلم qal nabigeena wuxuu yidhi إna min أxabiكum kiina lidinkuu looga kalgacaylo badan yahay ilaya xaggayga ayuu ahaaday iyo waaqrabikum kiina looga dhowaan badan yahay minii xaggayga waaqrabikum kiina ugu dhawaan badan minii xaggayga majlisan xagga makaana fadhiga yowma alqiyaamati maalinta qiyaama axaasinukum kuwani idinku wanaag badan akhlaaqan xagga dabeecadda iyo akhlaaqda weeyaan kuwiinna agtayga looga kalgacaylo badan yahay ayay ka ahaadeen oo loogu dhawaan badan yahay agtayda ayay ka mid ahaadeen xagga majliska maalinta qiyaama kuwiinna dabci wanaaga ku sifaysan weeyaan waina abadakum kuwiina looga caro badan yahy ilaya xaggayga wa abcadakum kuwa fogaan badan minii xaggayga yowma alqiyamati maalinta qiyaamo aharhaaruura kuwa hadalka badan weeyaan daldal tubago'day daldalman oo habay yaraatay aan biraaga lahayn oo wax walba sheegaan oo bad walba ku dhacaan harhaarkaasaa la yihahda oo qofka iska daldalma qofkaan la kulmaya wuu la qaylina kan la kulmi wuu la qaylina qofkaan hadli uma sugaayo waa ka dhexboodi wamaa ilaa dalika waa qofka marka arkaas ayaa la yihada weyaan dad waxaa jira tubada ay go'day kuwa iyaga waa kuwa tartaariinta weyaan maxaa qofka noocaasa dembi badanoo ku dhacaya wax badan uusan rabin ayuu dul isma celin karo waa masaaib koley waa taqaana dad noocaas oo fadhiyada marka la yimaaday iyo meelaha muxuu ahaa ziyaaraadka marka la tagay iyo keli asagan baa la fiirin ummadda kale waa amusayaan wuxuu sheegaana wax macno weyn ku dhisan maaha wax muxuu ahaa deelqaaf iyo waxaa weeyaan ofsayd badan iyo wax badan oo ku geli oo ummaddi kalena mxuu aha wixii khayrka iyo wanaagga ay sheegi lahaayeen ayuu horjaro u dhigani isaganbaa marka meeshii la wareegi kuwaas waa kuwa nabiga alai sl aad ugu fogaanta badan wlmutashadiquuna kuwa hadalka ka buuxiya qurka weeyaan wlmutafayhiquuna mutashadiquunta iyo mutafayqihuunta waa isku dhow yihiin weyaan waa kuwa hadalka cantuuga oo meel aanan mxuu ahaa aan habaysnayn la aada weyaan rawahu tirmidi xadidka imam tirmidi ayaa wariyey wa qaala imam tirmidi wuxuu yidhi xadiiun waa xadiid xasanun xasan weyaan xadidkan wuxuu nooga soo hormaray waqad sabaqa sharxuhu fii baabi xusn khuluq ayuu nooga soo hormaray w xadidka lix iyo kow iyo soddonaad nooga hormaray baabu karaahati qowlihi qofka muminka iyo muslimka inuu yidhahdo karaahinimadeeda khabuat way xumaatay nafsi oo khubhiga kelimada ah inuu naftiisu adeegsado karaahinimadeeda ayuu imaamku baabaystay laakiin waxaana imaan doonta kelimo khubhiga macnaheeda xambaarsan laakiin khubhiga aan oo laqisad waa noo imaan doontaa in la dhihi karo oo kelimaadkiia kala duwan way xumaatay hadda xumaanta marka la sheego macnooyin waxaa jira xumaanta tilmaama oo ka sii weyn sooma jiraan ka xumaan badan iyo kuwo ka yara hooseeya oo muxuu ahaa waa yara leexatay iyo waxamaantina cabira sooma jiraan marka kelimaadka in la kala doorta ayuu imaamka u baabaysa baabka hataa haddii naftaada dhibaato ay soo gaartay ama waxyaaba aan wacneen oon wanaagsaneen ay ku dhaqmayso arinta ayada inaad muxuu ahay ku muxuu ahay dhejinin ood khubsigii iyo xumaantii lafdigaas u adeegsanin ayuu imaamka u baabaysta weyaan xadiikan aanu imaan doona arrintayda cadayna weyaan xadiid kun todoba boqol wa can caishata radi allahu tacala anha can inabiy nabig waxay ka wariy sal slm qaal nabigan wuxuu yidhi laa yaquulanna yuusan dhihin axadukum midkiin khabuat way xumaatay nafsii naftaydu way xumaatay yuusan dhihin warka lagu laabay layaquul ha yidhaahdo laqisat nafsii naftaydi ayaa macno darnaatay amaba liidanaatay amaba yara eh, simbiriraxatay wamaa ilaa dalika laqisadka marka waxay ka yara hoosaysaa oy dhaantaa oy ka yara macno yar tahay ka mug yar tahay khabuat khubsiga waa wax aad u xun alkhabiiaatu lilkhabiiiin wاlkhabiiuuna lilkhabiiaat wاlayibaatu liayibiin ayibiin liayibaat ayib iyo wanaagoo dhan waxaa la barbar dhigay khubigii marka khubsiga wax aad u liidan wa lidalika qof marka musqushi gali muxuu ley allahuma ini nacuudu bika min khubsi wlkhabaaih ibliiska kiisi jamaacada iyo kii ifraadaha ama kii raggaha ama kii marka khubsiga wax aad weyn wax aad u liidan marka lafdigaas inuusan adeegsanin qofka oo lafdi amaba eray ka yara muxuu ahaa mug aad adeegsada ayaa nabigeenna uu tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam muttafaqun calayh qaala alculamaau culamada waxay yidhahdeen hadalkaas imaam nawwi askale caleyh raxmat ullah macnaa khabuat macnaha khabuat haat waa xumaatay weyaan wahuwa macnaa laqisat walaakin warka lagu laabay kariha nabigu wuxuu nacay lafdu alkhub lafdiga khubfiga ayuu nabiga nacay calayhi salaatu wasalaam lafdigaas ayuu nabiga diiday calayhi salaatu marka arrinta ayada ah in qofka uu alfaada iyo erayada aad ku hadla u fiirsada oo eray walba eray ka macno wanaagsan lidaalika qofka muminka waxaa la rabaa inuu u doorto hadallada sida marka timir lagu hordhiga timir saxan baa timir lagu soo saaray timirta marka qaar waa yaraa muxuu ahaa dub yara weyn ayaa saaran oo mxuu ahaa yara cad oo qofka gaasle waxyaabaha ku kiciyo qaar waxaa saaran mxuu ahaa waa madowdahay qaar waxaa weyaan waa jeexan tahay oo inay basuus iyo bahallahan eh, tixri wax inuu ku jira laga yaaba marka waad dooranaysaa midka wanaagsanaad marka aad ka doorani soo ma hadalkana marka waxaa loo bahan yahy qofka inuu saasoo kale u doortay an yakhtaara aaayiba alkalaam kamaa yakhtaaru aaayiba tamr inuu mxua timirta teeda wanaagsan u doordoorta aad u doordoorto hadallada kooda wanaagsan weyan oo hadallada uusan qofka hadallada murtaxan oo macnaha fiican aan lahayn qofki iska dhowro weyaan xitaa aqba ha ambaarsanaadeen baabu karahati tasmiyati اcinab cinabki in lagu magacaabo karaahinimadeeda akarman karmi lafdigaas lagu magacaabo karaahinimadeeda ayuu baabkan u baabaystay imamka aleh ramat ullah cinabka waa cinabkaan ad taqaanaan karmigana isna waa sidaas oo kale waxaa weeyaan waa cinabka magacyadiisu ka mid yahay laakiin maca dalika nabigeenna aleyh nabigeenna calayhi salaatu wasalaam wuu diiday in loo isticmaal arrinteed waa noo iman insha allahu tacala xadiid kun todoba boqol iyo afartanaad can abi hurayrata taala anu qala abu hurayra qaala rasul rasulka wuxuu yidhi sala allahu aleyh waslem laa tusamuu ha ku magacaabina alcinaba cinabka cinabka alkarma karmiga ha u adeegsanina cinabka macaan waxuu leeyahay magacyadaas ayuu karmi ha faina akarma karmiga almuslimu waa qofka muslimka ayaa karmi la yihahda weyaan muttafaqu caleyh wahada lafdu muslim wa fii riwaayati riwaayat fainama alkarmu karmiga qalbu lmumini qofka muminka qalbigiisa weeyaan wa fii riwaayati buhari wamuslim riwaayad imam buhari muslim ay wariyeen yaquuluuna waxay leeyihiin alkarmu ayay leeyihiin weyaan nabiga saas buu le alay slat slam inama alkarmu karmiga qalbu lmumini qofka muminka ah qalbigiisa ayaa karmi la yihahda weyaan saasuu maadaama qofka muminka karmi la yidhaahdo qalbigiisa karmi la yidhaahdo waxaa weya cinabkana mararka qaar waxaa laga sameeya khamraa laga sameeya mararka qaar khamraa laga sameeya marka cinabka khamrada laga sameeya iyo qofka muminka ah in ay qalbigiisa oo daahirka oo iimaanka iyo tawxiidka xambaarsan inay isku magac noqdaan ayuu nabigeena diida calayhi salaatu wasalaam oo marka wuxuu leeyahay ha isticmaalina lafdiga karmiga oo cinabka u isticmaalina maxaa yeelay cinabka waxaa laga sameeya waxyaaba badan karmigana waxaa weeyaan qofka muminka amaba qalbigiisa ayaa karmi la yidhahdaa weyn karaamo iyo qiime iyo wax badan ayuu xambaarsan yahay lidalika magac u kala leexiyey ayuu nabigeen leh alayhi salatu asalaam xadii kun todoba boqol iyo ko iyo fartanaad wacan waail ibni xujin waxaa lagu radi allahu tacala anhu can nabi wuxuu ka wari sal slam qal nabigan wuxuu yidhi laa taquluu hadhihina alkarmu hadhihina weeyaan lafdigaas karmiga ah ha ku dhawaaqina oo markaad cinabka ula dan leedihiin walaakin quluu waxaad tihahdaan warka lagu laabi waxaad tihahdaan walaakin warka lagu laabi quluu waxaad tihahdaan alcinabu saa dhah weeyaan iwa alxabalatu abalad aha xabaladana waa geedkiisa geedka hadda timirta uu ka baxa maxaa la yihahda mtamr miyaa la yihahda ya nahli waa waa nahli qoonada waa taqaanaan sooma dadka beeroleyda ama webiyada degi jiri qoonada waa taqaanaan geedkiisa maxaa la yihahdaa bar kadalika cinabka mirahiisa waxaa la yihahda cinab karamkan waa tkarmiga waa noola diiday geedkiisana maxaa la yihahdaa alxabala magacaasay leedahay xabalada bifatxi ba oo xabala la yidhahdo iyo iyadoo bad oo la reebo o la yidhahdo xabla labadaba waxaa weyan way bannaan tahay weyaan marka geedka haddii aad sheegaysaan cinab dhaha amaba xabla dhaha weyaan labadaas dhaha laakiin karmiga ha ku magacaabin oo ha ku sheegin oo nabig alah slat slam alxabalatu imaam nawwi hadalka wata alxabalatu xabalada bifati xaai walbai bad labadaba oo la kordhaba badi xaadaba wa yuqaalu aydan waxa la yihahda biiskaan ba oo xabla la yidhaahdo waa geedka cinabka weyaan geedka u cinabka ka baxa ayaa la yidhahda xabla weyaan sida qoonada geedka mxuu ahaa geedka ka baxa la yihahda sida timirta geedka ay ka baxda loo yidhaahdo annakhl baabu nahyi reebiliska rab ayuu baabiya can wasfi maxaasini ilmar'ati haweenayda quruxdeeda iyo wanaaggeeda in la tilmaamo lirajulin loo tilmaama arrinta ayadoo laiska reebo gabar wanaagsan oo quruxsan iyo wanaaggeedii ayaa waxaa loo tilmaamaya ninka ajnabi ah ilaa an yuxtaaja in loo baahda ilaa dalika arrinkaas mooyaane liqaradin dan sharciyin ee sharci ka nikaaxihaa guurkeeda la guursana iyo wanaxwihi wixii la guurkaas in loo waraysana taa dhib ma gabadha in awsaafteeda quruxdeeda muxuu ahay siday tahay jirkeeda siduu yahay wamaa ilaa dalika wanaagga ay qabto in nin ajnabi loo tilmaamo yaa u tilmaama tabcan waxu tilmaami haweeney kale u tilmaami ila haweenka ayaga muxuu ahaa inay is arkaan oo isfiiriyaan oo istaabtaan waxba dhibaataa ma lahan haddii ay darar kale meesha uusan oolin oo beladan iyo mxua ah fitradan fasaaday meesha aynan oolin waxaa weeyaan marka ayada gabadhii ayada inay u tilmaamto ninkeedii ama walaalkeed ama qofka la midka oo ajnabiga ay u tilmaamto iyadoona qarad iyo dan sharci meesha aynan oolin sida guur qofka doona oo kale wi la mid ah ayadoona jirin ay xaaraan tahay in ayada imaamku baabaysta aleyh raxmatullah xadiid kun todoba boqol iyo afartanaad wacan ibn mascuud waxaa lagu radi allahu tacala canhu cbdullahi bn mascuud qala wuxuu yidhi qaala rasul rasulka wuxuu yidhi sala allahu yayna taabanin oynan daawanin oynan la kulmin almar'atu haweenayda almar'ata haweenay kale yaydina tataabanin oynan la kulmin oynan daawanin kadibna fatasifahaa ay u tilmaamto lizawjiha ninkeeda ay u tilmaamto kaannahu sida isaga oo yanduru eega ilayha iyada muttafaqun calayh haweenayda intay naag u tagto jirkeeda tataabato siduu jilacsan yahay siduu yahay baabkeeda ay soo ogaato kadibna ay soo daawata jirkeedao dhan ay mxuu ahay soo sawirto indhihii kusoo sawarto iyo maskaxdii kadibna ay ninkeeda u timaado kadibna ninkeedii ay u tilmaamto tira heblaayo waa noocaas jirkeeda waa noocaas sidaasay tahay saasay u taallaa dhankaas saasay ka tahay oy tilmaam noocaas ka bixiso arrinta iyada ah inaan la ogoleen ayuu nabigeena calayhi salaatu salaam eh, cadaynaa weyaan arrinta iyada maxaa ka imaan kara waxyaaba badanaa ka imaan karo waxaa ka imaan kara inuu islaantii iyo haweentii uu qabay oo tilmaamaysa laftirkeedii inuu mxuu ahaa u yaso inuu naca oo islaantaa ka daba dhaca u furo oo qowskii dhan iyo reerki halkuu ku burburo waa halis yadaaka awkataa wafuuka nafakh belada ay ku dhacdo marka tan labaad waxaa dhici karta ninki inuu ku fidnooba oo naagtii tilmaamtii loo tilmaamay qalbigiis intay fidna ku dhacdo kadibna uu xumaan iyo bele doora halkaasuu adduun iyo aakharaba ku seego iyo waxyaabo kaloo badana dhici kara arrintaa marka ani loo bahan yah mahan ka sii daran marka oo arrintaa eh, muxuu ahaa fiiq sii dheer hadda laga qaaday gabdhaha waad aragteen maba loo baahno hadda in laga qaadaba iyagaya facebooki soo dhiganba gebdhihii muslimaadka ahaa oo xeshoodka bannaan gabdhaha soomaaliyeed kale odayaashu ay garanayaan wakhtiyada hore dukaamada sooma geli jirin xaaraanay ka ta gabar soomaliya dukaan soo gashto kiila sokora kama iibsan jirin waa arrintayd odayaasha noo sheegeen sooma jiri jir afkaysaa marada u saaran jireen halkaasaa istaagaysaa markaasaa qof dukaanka u socda amaba qofki dukaan ku jira u soo bixi markaasuu le maxaad u baahanta xaaraan inay dukaan gasho maantana facebooki ay gabdhihi iyagoo muxuu aha dhar aad u fudud soo qaatay kuwa dharka dhigtkaba dhaaf ayage ay bannaanka soo dhigeen soo ceeb weyn maaha marka looma baahna in la sawiro ayaga halkaas soo dhigeenba dadka qaar cillada waxay ka dhigaan waxay leeyiin gabdhaha waxay isu qaawanayaan in la guursada oo gabar saa ishaysaa guursani kan faasiq oo mujrimka gabar bannaanka soo dhigtay ma guursanay sida dhabtaa lidaalika dulmiga dhaca waxaa ka ah reerka oo dulmigi dulmiyada weyn waxaa ka wiil waxay leeyihiin faajir ah oo mujrimah oon toosneen ya waa mxuu ah dulmiga ijtimaaciga ama arrimaha bulshada dulmiga weyn oo ka dhaca wiilka waa la yaqaana waa mooryaan waa mid khariban waa jiri waa dayday waa imtixaan waa xaws barbaawa wamaa ilaa dalika magac alla maga arabta ku sheeg kuwa iyaga ah ilmahaas noocaasa ayuu dhalay qofkii isagoo akhyaar abcan hooyadan akhyaar markaasa waxa lala baaraya gabar xaafid qur-aan ah gabar cafiifa ah gabar muxajaba ah gabar maqbiye ah gabar gurigaan ka soo bixin gabar waa ulmi imtiaan sooma kana waxaa weyaan wax u harsan haba yaraatee iyo bala u harsan lama arko waa ulmiga dhaca marka xitaa ka isaga iyo macalfaamilkiisa lama rabaan tan meelaha taagtaagan oo sawiradeeda meelaha soo dhigdhigayso cid wax kufali lama arko guurka arrintaas ku taam inta badanna inta badanna wuu fashilmaa calcumuum arrinta ayada gabdhaha haddii ay gar oo jirto oy arrinta ayada run gabdhaha laga deeqo oo guursada waxaa laga yaba inay iska xijaabtaan o muxuu toosaane ragga weliba khaasan doobaabka oo muxuu ahaa guurka ka raagay hawsha ayadaha ku degdegena naam baabu karaahati qowli insaani qofka inuu yidhaahdo karaahinimadeeda fi ducaai markuu ducayna allahuma ducaysana allahuma allahyo baabu karaahati qowli insaani qofka inuu yidhahdo karaahinimadeeda fi ducaai markuu ducaysana allahuma allahyo ikfir li ii dhaaf inshita haddii aad doonta bal warka lagu laabaye yajzim qofka ha go'aamiy bialabi alla weydiinta wax weydiisana subxana wa tacala ducada ha gooyo ilaahayow janna isii ilaahayow dembigayga dhaaf ilaahayow awlaad fiican isii ilaahayow maal ilaahaywaa cilmaysay wamaa ilaa dalika qofka go'aan ha go'aansada yuusan dhihin ilaahayow dembigayga ii dhaaf haddii aad doonto ilaahw janna siiya haddii aad doonto wa imtixaan waa xadiid kun todoba boqol iyo saddex iyo afartanaad can abi hurayrata radi allahu tacala anhu ana rasula rasulka al sal slam qal nabigeenna wuxuu yidhi yuusan dhihin axadukum midkiin allaahuma alla ikfir lii idhaaf inshita haddii aad doonto allaahuma alla irxamnii inaxariis inshita haddii aad doonta liyaczim qofka ha oo ha go'aansada almas'alata su-aasha ha weeyaan oo ilaahayow ii dhaaf ilaahu ii naxariiso halkaa la soo istaaga weyaan fainahu maxaa yeelay laa mukriha fainahu alla weyne laa mukriha qof ikraaha lahu isaga ma lahan alla qof ikraahi kara oo wax ku qasbi kara lama arka sidaa darteed maxaad meelaha u mermeersanaysa ood leedahay haddii aad doonto ama aad dooni baabkaas baab jiro maaha muttafaqun wa fii riwayatin limuslim walaakin warka lagu laabaya liyaczim ha gooya walyucdim ha weynay alragbata doonitaanka iyo alla inuu siinaa jacaylka iyo rajada uu ka qaba ha weyneeya qofka oo markuu leeyahay allahumma kfir lii markuu leeyahay arintaa waxay keenaysaa qofka inuu waxaa weeyaan gooya ood weyneeya ood allahuma kfir lii markuu leeyahy qalbigiisa ay ku dhegan tahay khufraanka iyo raxmada weyneed oo muxuu ahaa mugga weyneed qayb yarow looga soo tuura asaga oo asaga marka la soo tuuraana waxba alla agtiisa aanan ka ahayn dembidhaafka marka waa la dembidhaafa ufraankii iyo mxuu ahaay naxariist iyo dembidhaafkii weynaa oo rabbi gacanta ku haayay subxana wa tacaala oo qayb yar isaga lagaga soo tuura marka wax weyn alla umaaha subxaana wa tacaala laakiin inaad tirahda mxuu ahaay rabbi haddii adoonta ii dhaaf baabkaas edadari weyn ayaa ku sugan weyaan walaakin warka lagu laabay liyaczim ha gooya waliyucdim ha weynay alrabata doonitaanka iyo rajada ha weynay alla adka qaba subxana wa tacala ila alla agtiisa waxaas wax weyn kama ahan fa ina allaha alla weyne tacala korahaya laa yatacadamuhu lama weynaado shayun shay acaahu uu bixiyey allah haddii aad tiraa masjidkaanoo buuxa dolar si rabbiyow ma wax weynaad aragtaan wax weyn maaha masjidkaanoo buuxa ilaa muxuu dabaqa laga gaaroo buuxa dolar rabbiyow isi weligii yaan weydiista ilaah subxana wa tacala inuu siiyo wuxuu leeya wax lagu siinaa maan waxbaa weydiisan war in lagu siiya laga yaaba ilahay weydiisa haddii aad rabto oy khayr kuu tahay marka khayr oo dhan waa noocaas wax alle waxaad doonaysid oo khayr ah qofka inuu rabbi weydiiyo subxana wa tacala wax weyn maaha haddii ay khayr u tahayba ilan hadda guriga aanoo buuxo dolara ah, inteed ku haynaysaaba inaad kufidnowda laga yaaba imtiaan imtixaan marka waxaa weya qofka marka inu ilaahay subxana wa tacala wax khayr ah u weydiisto usan yaraysanin ha isku yarayn muxuu ahaa allabaryada subxana wa tacala xadiid kun toddoba boqol iyo afar iyo afartanaad can anasin radi allahu taala anu qala wuxu yidhi anas qaala rasul la rasulka al wuxuu yidhi sala allahu aleyh waslem idaa dacaa hadduu tuga axadukum midkiin rabbigiis weeyaane falyaczim ha gooya oo ha go'aansada almas'alata su'aasha iyo allabaryada weeyaan walaa yaquulana yuusan dhihin allahuma alla in shita haddii adoonto faactini isii fainahu maxaa yeelay fainahu allaweyne fainahu allaweyne laa mustakriha mid qasbo oo ikraaha lahu isaga uma sugna weyaan mutafaqun caleyh alla wax qasbi kar lama arka weyaan baabu karaahati qawli maa shaaa allah wa shaa fulan baabu karaahati qawli hadal karaahinimadiisa qofku u yidhaahdo maa shaaa allahu alla intuu doono iyo wa shaaa fulaan hebel intuu doono qofki inuu yidhahdo uu yidhahdo maa shaaa allah wa shaaa fulaan hadalkaas karaahinimadiisa oo arin sax inay ahayn ayuu imaamku baabaystay aleh ramatullah imam nawwi aleh ramatullah xadiid kun todoba boqol iyo shan iyo afartanaad wacan xudayfata waxaa la weri ibn lyamaan radia ah, allahu tacala anhu can nebig wuxuu ka wari sal l slm qaala nabigeena wuxuu yidhi laa taquuluu war hadhihina maa shaaa allahu alla intuu doona wa shaaa fulaanun hebelna uu doona hadhihina walaakiin warka lagu laabay quuluu waxaad tidhahdaan maa shaa allahu alla intuu doono uma intaa kadib kelimadaas umada ah ayaa muhiim aad u ah ha la ogaado uma intaa kadib shaaa uu doono fulaanun hebel rawahu abu dawud iyo xadidka wari biisnaadin saxiixin xadidka waa xadii saxiix weeyaan marka qofka haddii aad muxuu ahaa mashii'ada wax ku xirayso oo maa shaa allahu washaaa fulaan iska ilaali waxaad tidhahdaa maa shaa allah uma intaa kadib shaaa fulaan weeyaan waxaa la mid ah dadka qaara ilaahay ayaan waxaan ku weydiistay amaba rajo aan leeyahay oon alla ahayn ma jirto iyo adinka sax maaha inuu yidhaahda ilaahay baan muxuu ahaa waxweydi ilahay baan wax ka rajaynaya oo khayr aan ka rajaynaya oo faqriga inuu iga saaraan ka rajaynaya uma intaa kadibna adinka inaad wax siisaan ayaan inka baryaya oo umadaas uu geliyey mar alle markaad alla sheego addoonkiis uu lagu cadfaa oo arrintaan ay arrin muxuu aha wax rajayn iyo wax siisma iyo ay tahay inuu allah subxaana wa tacaala hormariyo kadibna kelimada kadibna umada waa kadibna kadibna urageliyo qofka usan hilmaamin arinta loo baahan ya si allah maqaamkiisa subxaana wa tacala iyo iyo tawxiidkiisa kharmi aana looga samaynin oonan dhaawac haba yaraatan loo gaarsiinin weyaan baabu karaahati alxadiidi sheeka karaahinimadeeda bacda alcishaai cishaha gadaashiisa la sheekeeya si ay u tahay iyu baabi alaakhirati ee dambe cishada alaakhiratidan la ayaa mararka qaar alcishaaeyn lagu magacaaba maqhribka iyo inta la jamciyo ayaa labada cisho la yidhahdaa ilan salaadii wakhtiyadaas dambe la dukanaya weeyaan moogta marka saas darteed ayaa aakhiratu iskaga raaciyey waa iska caddaynun ee salaadda cisho hadda caam noqotay cisho haddii la sheega meel kale aadi ma lahan waa salaad un cisho weeyaan maqhrib ma aadayso waalmuraadu ujeedka hadalkan dheer marka qiimaha badan imaam nawowi ayaa iskale caleyh raxmatullah tawshiixiisi iyo muxua wanaajintii uu kitaabka wanaajinayey iyo sharaxiisii qiimaha badnaa ayay ka tahay weeyaan oo imaamka uu muxua meel alle meesha ishkaal inuu galo laga yaabo amaba si un mucayan ah, khalad in loo fahma laga yaaba ayaa mararka qaar sharaxa wadi mariyaa mararka qaarna baabka markuu muxuu ahaa baabaysto ayuu kadib mariyaa kadibna xadiidku u keenaa mararka qaarna xadiistu kada mariyaa taas ayaana u badan dambe weeyaan walmuraadu ujeedka bihi baabkan loola jeeda alxadiiu amaba walmuraadu sheekada ujeedka loola jeeda bihi isaga walmuraadu ujeedka bihi sheekada loola jeeda alxadiiu waa sheeko weeyaan alladii kaasoo yakuunu ahaada mubaaxan mid bannaan fii hayri hada alwaqti waqtigaan waqtigaan ahayn bannaan in la sheekaysto la haasaabo oo la yaro muxuua ah, marar qaar tafasux la sameeyo wax iska bannaan wax weyn maahan haddii qofka uusan waajib dayacaynin xaaraan ku qowlaynin muxuua ah, xuquuq dayacaynin wamaa ilaa dalika dhibaatadaad uusuna keensanaynin mararka qaar in qofka uu yara nasto ood hebel bal aan yara sheekayn xoogaho tobanko toban shan daqiiq labaatan ko daqiiq barko nus saaca maalmaha qaar halko saaca aad ku dhufta waxba dhibaato ma lahan wakhtiyada caadiga laakiin wakhtiyada ayada ah tii bannaaneed ayaan la ogoleen bacda salaat alcishaa marka tii banaanayd ayaan cisho kadib la ogoleyn saas ayuu mxuu ahaa imaamku ula jeedaa wa ficluhu hadalka asaga warka asaga in la sameeyo iyo sheekadaas iyo wa tarkuhu ay siman tahay oo mar haddii aad samaysana waa bannaan tahay haddii aadan samaynin oo ku bannaan tahay taas waa tan aanan la ogolayn cishaha kadibna lala imaado fa ama alxadiiu sheekada miya almuxaram ee xaaraanta ah aw almakruuhu ama karaahiyada ah fii hayri hada alwaqti salaadda cisho kadib wakhtiga aanan ahayn fa huwa isaga fii hada alwaqti salaadda cisho kadib ashaddu waa mid daran taxriiman xaaraannima hadduu xaaraam ahaa iyo wa karaahatan karaahinima hadduu karaahiye ah weeyaan wa ama alxadiidu sheekada miya fi lkhayru khayr laga sheekaysta marka salaada cisho kadib ka mudaakarati alcilmi cilmiga oo lisu meeliyo oo laiskugu celiyo oo cilmiga la wada raacdo iyo wa xikaayaati saalixiina dad susuuban oo laisu sheega hebel saasuu ahaa wanaagga suu qabay qiyamuleyl saasuu tukan jiray salaadda saasuu tukan jiray soonka saasuu ahaa cilmiga saasuu dalba jiray silada raximka saas u jiray qalbigii saas saasuu ahaa si qalbiga looga muxuu soofeey qalbiga ila wanaagaas dadka saalixiinta laga sheekay qalbigu soofaynaya marka arrinta ayada ah oo laga sheekaysto iyo xataa kuwa nool oo saalixiinta laga sheekay oo wanaagga dadka qaar la sheego iyo wamakarim alakhlaaqi abci wanaagga oo qofka reerkiisu la sheekaysanaya waa abci wanaag iyo wax la ah, saaxibadiis ayay muxuu mu'aanase iyo muxuua ah waxyaabo wanaagsan ayuu kula dhaqmaya iw alxadiiu sheeke loo sheekay maca dayfi qofka martida ah loo sheekeeyo makaana min khalaq haaliban wuxuu ku dhacayaa markii bacda alcasha ay noqoto reerkiis wix la midka weeyaan walxadiiu sheeke oo maca dayfi qofka martida loo sheekeeyo oo la weheliyo oo muxuu ah waxshadi iyo cidladii laga baabi'iyo qofka inta badan markuu marti yahay meelaha uu ku cusubi dad badan baan hordin hurd kama imaanaysa cabsiyaa geli mararka qaar mararka qaar sarartiisu qabanayn marka loo sheekay ilaa hurdo ay kaga dhawaato ayadna waxyaabaha wanaagsan bay ka tahay weyaan waa maca aalibi xaajatin iyo qof muxuu dan ay wado in asna loo sheekay o naxwa daalika wixii la midka falaa karaahata karaahiye isaga bal huwa isaga mustaxabun waa sunna waa shay mxua lisku booriyey in lala imaado weyaan wakadalika isna waxaa bannaan oon dhibaato lahayn oo karaahiye aan lahayn alxadiiu sheeko licudrin cudur iyo mxu xaaje haday timaado iyo caaradiin say soo kordhay soo dirsay laa karaahata fiihi karaaha ayna ku sugnayn laa karaahata fiihi karaaha kuma sugna weyaan waqad tadaaharat way isbiirsatay oo isu kaalmaysay oo isu hilisay alaxaadiiu axaadiista asaxiixatu ee saxiixa ala kulli maa dakartuhu inta aan sheegoo dhan axaadiis saxiixa oo tiro badan ayaa isu kaalmaysay isu kaalmaysatay oo isu garab noqotay oo ku soo aroortay ayuu imanka ulajada caleyh xadiid kuntodoba boqol iyo lix iyo afartanaad wacan abi barzata waxaa lgu radi allahu tacala an rasul rasul sal slm kana wuxuu nabigeena yakrahu midna nawm hurda qabla alcishaa cishaa ka hore in la hurda ayuu nabigeena jiray walxadiida sheeka la sheekeeyo bacdaha salaad cishe kadib muttafaqun caleyh maxaa yeelay salaada cishe ka hore qofka hadduu saaxdo wuxuu curdo iyo khatar u yahay in salaada cishe aad ka hurda oo jamaacada ay dhaafto oo weliba muxuu ahay salaada waad garanaysaan salaada cishe awqaadda lagu sheega awqaadda lagu sheega qaar waxay qabaan ululaylka qaar waxay qabaan nisfulaylka qaarna waxay qabaan ilaa uluuci ilfajri haddii marka aad tahay dadki qabay in salaada ululaylka cishe ay ku dhammaanayso inay ku dhaafto oo todoba saacadoo taaganaad aragtaa laga yaaba sooma oo niskii iyo macaududkiba ay ku dhaafaan laakiin haddii aad tahay dadka qaba in muxuu ahaa eh, in salaada ilaa ay ka dilaacdo cishaha la tukan karo waxaa ku dhaafi jamaacadii iyo khayrkii iyo asalaatu fii awal waqt iyo wax badan baa ku dhaafi sooma marka nabigu wuxuu u diiday alayh slat slaam salaada cisho oon la tukanin ka hore in la saaxdo arrintaas weeyaan sheekadana waxaa loo nacayaa qofka hadduu sheekada ku xeeldheeraado oo muddo dheer ku gaaro sagaal saac toddoba saac siddeed saac lix saac xataa qofka hadduu ku gaaro sheeka waxaa dhici karta salaada fajar inay ka tagto waa tan ugu khatarsane amaba sunantii uu caadada ka dhigtay oo qiyaamolelka ah ama witarkii uu muxuua gadaal dhiganayay inuu dayaca ayaa dhici kartood ka hurda weeyaan arrimaasoo dhan ayuu nabiga udiiday ala sla slam iyo hayriha iyo intaas intaan inaan ahayn annaga xikmaddeeda aan weli aan ogeyn weyaan muttafaqun caleyh xadiid kun todoba boqol iyo toddoba afartanaad waxaa ibni cumar radi allahu tacala anhum ana nabiya nabigeena sal slem ama ana rasuula rasulka al sl slm sallaa wuu tukaday alcishaa salaad cisha fii akhiri xayaatihi noloshiisa inteeda dambe wakhti la joogay ayuu salaad tukaday markuu nabiga dhiman raba wakhti u dhow oon aad ugu fogeyn sanawaadka ama bilihii u dambeeyey oo nabiga dhiman rabay calayhi salaat slaam ayuu nabiga salaad cisha tukaday falamaa salama markuu salaamo noqsaday qaala wuxuu yidhi ara'aytakum bal ka warrama ama iiga warrama laylatakum habeenkiinaan haadihi ee tanayto fa inna calaa ra'si mi'ata sanatin boqol sana madaxeeda laa yabqaa kuma baaqi noqon doona ama ma baaqi noqon doona cafwan laa yabqa ma baaqi noqon doona oo sooma hari doona oo ma noolaan doona miman qof huwa isagaba calaa dahri alardi arlada dusheeda ahaaday alyowma maanta axadun qofna kama soo haraayo weeyaan xadiidkaas muttafaqun calayh weeyaan wuxuu soo baabay baabka cabdulahi bin cumar u weri radi allahu taala arda inuu nabigeena ala sl slam salaada cisho tukaday weliba markuu leeyahay fii aakhiri xayaatii muxuu la jeedaa wax nasakhay lama hayaa oo xugun ka dambeeyey oo arrintaa lama hayuu meeshaas ishaaraya weyaan radia allahu tacala anhu arda markuu nabigeena salaam noqsaday calayhi salaatu wasalaam salaada cisha ka baxay ayaa wuxuu yidhi habeenkiinaan caaw muxuu marka muxuu gal nabiga ala sl slam galay sheekadan u galay marka mxuu horaan maxaa noo soo horeeyey nabigu wuxuu nec jiray alxadiiu bacdaha haddana muxuu nabiga galay alai sl slam iyo khudba iyo sheeke iyo mxuu ahaa wacdi iyo cilmi ayuu gal nabiga alai sl slam marka waxaa ay tusinaysaa imaamka warka uu sheegaayey oo waxaa weeyaan in qofka ayna karaahiyahaen ka mudaakarat alcilmi cilmiga lisumerina oo la raacana inaynan arrinta ayada ay dhibaato lahayn xadiikan ayaa u daliil marka iyo xaadiista kale oo lamidka weyaan nabiga marka wuxuu u warramay calayhi salaatu salaam in caawa laga bilaabo boqol sana boqolkaas sana markay dhamaato qof maanta nafla ah oo naf ku jirto bini aadamah inuusan noolaan doonin boqol sana kadib weyaan oo habeenkaas laga tiriyo laga xisaabo weyaan boqol sana markay dhammaato qof hadda nool inuusan noolaanaynin lidaalika nabigeena calayhi salaatu salaam nubu'adiisii iyo waxaa weyaan mucjizadiis way daahirtay habeenkii ay ahayd boqol ay saas ku dhammaatay waxaa geeriyooday saxaabada nabigeenna calayhi salatu slam ninka ugu dambeeyey ayaa geeriyooday oo la yidhaahdo abutufayl caamir ibn waaila radia allahu tacala canhu arda habeenkii ay ahayd muxuu ahay ay ahayd ay waafaqsanayd boqol iyo toban ay ahayd weyn habeenka isaga ahna nabigeena calayhi salat slam hijradiis waxay ahayd toban ay ahayd markuu nabig geeriyoonaya hijrada nabiga maxay ahayd toban ay ahayd weeyaan marka taana waxay ka tahay nubuwada nabiga ala sl iyo mucjizaadka nabiga ay tahay alayhi salatu oo daahirtay oo gadaal ka muuqatay kadalika qofka haddii cilmi iyo waxyaaba nocaas lagu soo jeedaa inay dhibaato lahayn oo bacd acisha la wadi kara ayaa imaamku uu soo daliishaday caleyhi raxmat ullah kun todoba boqol iyo sideed iyo afartanaad wacan anasin waxa lagu radi allahu tacala an anahum saxaabadii intadaruu way sugeen annabiya salaaday u sugaayeen abcan wa uu nabiga qariiban mid meel u dhow amaba goob u dhow ama zaman u dhow min shari leyl habeenka niskiisa u dhow weeyaan fa sallaa bihim waa tukaday nabiga say u sugaayeen oy masjid u fadhiyeen nisfuleil ku dhawaaday nabiga muxuu u yimid cala slat slam fa sallaa bihim waa dujiyey yacni alcishaa salaada cisha qaala wuxuu yidhi raawiga uma intaa kadib khaabanaa waxaa noo khudbeeyey uma intaa kadib khaabanaa wuu noo khudbeeyey nabiga cala slat slam oo marka wuxuu bilaabay wacdi iyo diin isagoo lix saac lagu dhow yahay oo muntasafi leylkii lagu dhow yahay weliba wuxuu sii bilaabay inuu muxuu ahaa cilmi iyo muxuu dacwa iyo khayr faafiya nabiga alai sl slam faqala wuxuu yidhi alahoyay ina annaas dadka qad salluu way tukadeen uma inta kadib raqaduu way saaxdeen wa inakum adinka lan tazaaluu lan tazaaluu kama aadan zuulin fii salaatin salaad man tadartum salaat intaad salaad sugayseen salaad unbaad ku jirteen dadkii kale laakiin waa iska saaxdeen salaad unbaa iska rideen lidalika adinka fadiila iyo ajar ay dadka kala helin ayaad rabbi idin siiy wa tacala rawahu lbuhari imaam bukhari xadidka wariyey marka xadiidkan wuxuu caddaynaya marka in salaada cisho in la debdhiga ay mararka qaar bannaan tahay oo weliba axaadiid kale caddaynaysa in nabigeena uu cadiyay alai slat slam dhib iyo mxuu ahaa dhibaatayn iyo saxaabada iyo ummadda u nixitaan haddaynan ahayn wakhtiga uu fiican inuu wakhtigaas dambe yahay maca daalika iyadoo sii dibdhigay ayaa waxaad sii galay nabiga alai slat slam bacda alcishaa inuu mxuuha cilmi iyo wanaag iyo khayr sii sheego weeyaan Mother. baabu taxriimi imtinaaci almar'ati haweenayda inay ka reebtoonta oy diidda min firaashi zawjihaa ninkeeda firaashkiisa iyo gogashiisa ay diidda idaa dacahaa hadduu u yeedho walam yakun uusan ahayn lahaa iyada cudurun cudur sharciyun ee sharci ah arrinta ayada xaaraannimada ayuu imaamku u baabaysta caleyh raxmatullah oo haweenayda marba ninkeeda hadduu firaashkiisa ugu yeerto oo firaashkan ay gu timaado uu ka dalbado inay muxuu ahay diidin haddii ay diiddana ay xaaraam ku dhacday ayuu imaamka u baabaystay aleyh ramat laakiin waxaa laga soo reebayaa haddii cudur sharciga ah uu meesha yeela cudurkaas sharciga muxuu noqon karaa waxaa dhici karta haweenayd inay xaayid tahay xayd qabto ninkeedana uusan u abayeelaynin markaasoo kale way diidaysaa kadalika cudurka sharciga waxaa ka mid ah way sooman way sooman soon ma'duun fiihi oo waxaa sharcigu u idmay ilan soonka iska naafilada oo iska mulaqa ah, ninkeeda inuu idmaa loo baahan yahay laakiin soon waxay sooman tahay eh, tusaale ahaan ramadankii o kale ay sooman tahay ama soon qada ay sooman tahay wix la mid ah markaasoo kale haddii ay sariirta uga timaadana ay khatar tahay in ay waxaa weeyaan soonkeedii aad ka jaba amaba xajkay xihan tahay waa muxrimad iyadoo muxrimad ayaa wuxuu yidhi haye sariirtii ugu imow haddii ay hawshaa dhacdana maxaa dhii in xajka u bura dhibaato culusna ay dhacdo marka cudurka sharciga meesha haddii uu yeelo haweenayda way diidaysaa wayna diidi kartaa wax dhibaataana ma lahan laakiin haddii awolin inay diidda waa ka xaran weyaan waciid aad u badanna wuu ku soo arooray <clears throat> u xanuun badan xadiidka kun toddoba boqol iyo sagaal iyo afartanaad an abi hurayrata radi allahu tacala anhu qala wuxuu yidhi abu hurayra qaala rasu wuxuu yidhi sal allahu alay ali waslem idaa daca hadduu yeero rajulu ninka imraatahu haweenaydiisa ilaa firaashi firaashkiisa ugu yeerto oo fa abat ay diido oo fabaata kadibna uu barya ninkii khadbaanan asagoo caraysan calayha dusheeda lacanat haweyna alladaysa almalaaigtu malaigta xataa tusbixa ila ay ka waabariisato muttafaqu calayhi wa fii riwaayatin xataa tarjica ilaa ay ugu soo laabato oy dhibkii ay geysatay ay ka soo laabato intaas maalad haweyna alladaysa weyaan waa arrin khatara marka baabu taxriimi sawmi lmar'ati haweenayda wa zawjuha ninkeedana xaadirun uu jooga ila biidnihi inaa idmo mooyane xadiid kun todoboqol iyo eh, kontonaad can abi hurayrata radi allahu tacala an rasul rasulka al sal slm qaal nabigeena wuxuu yidhi laa yaxilu uma bannaana lilmar'ati haweenayda an tasuma inay soonta wa zawjuha ninkeedana shaahidun uu jooga ilaa biidnihi idinkiisa mooyane walaa ta'dana inay u idintana ma bannaana uma bannaana gabadha muslimadda fii beyti gurigiisa ilaa biidnihi isaga inuu qofku idmo qofkana u idinta uma bannaana weeyaan waana ka xaaraan muttafaqun calayh xadiidkan marka nabigeena calayh sala slam haweenayda inay soonta ayuu u diidayaa soonka la diida marka waa saan sheegnay kii faradkaah ma ahan kii qadadaah ma aha kii ma'duun sharciga aha ma ahan laakiin kan iska mulaqa ah oo iska naafilada caadiga ah ka isaga weeyaan kan ninkeeda inay idin ka hesho loo baahan yahy maxaa yeelay ninkii xaq ayuu leeyahay xaqiisa marka ayaa soonkaas laga yaabaa inuu horjeero u dhigta ood baab kale ninkii muxuu ku xambaaro weeyaan baabu taxriimi rafci mamuumi qofka mamuumka ah inuu kor u qaado xaaranimadiisa rasahu madaxiisu kor u qaado min arukuuci rukuucdu kor uga qaado aw isujuud ama sujuuda qabla imaam imaamkiisu kor u qaadin ka hor inuu mxuua ah imaamkii oo rukuucsan ama sujuudsan aad qofka mamuumka madaxii kor u qaada rukuucama ha ku jira ama sujuud ha ku jira arrinta iyada xaaranimada ayuu imaamka u baabaysa aleyh raxmat ullah xadiid kun todoba boqol iyo koy kontonaad can abi hurayrata radi allahu tacala anu ana nabiya nabigeena sal l slm idaa rafaca hadduu kor u qaado rasahu madaxiisa qabla alimaami imaamka ka hore an yajcala allahu alla inuu yeelo rasahu madaxiisa ra'sa ximaarin dameer madaxiisa inuu ka yeelo soo kama baqayo weeyaan aw yajcala ama uu ka yeelo allahu alla weyne suuratahu sawarkiisa suurata ximaarin suura dameer uu ka dhiga soo kama baqayo wey muttafaqun calayh marka nabigeenna calayhi salatu wasalaam arrintan waciid shadiid ah ayuu ku soo arooriyey qof madaxiisa madax dameer laga dhigay amaba suuradii suura dameer marka qofka imaamka kor u qaadaa madax kor u qaadaa imaamka oo rukucsan ama sujuudsan waa khatar marka weeyaan waxaan xasuusanahay waqti kitaabka tajriid sariix uu noo akhrin jiray nin shuyuukhdannaga ka mid ah xafidahullah ee wuxuu noo sheegay qiso cajiiba ah. qisadaas wuxuu ka soo guuriyey nin shuyuukhdiisa ka mid ah waxaan filayaa inuu ahaa sheekh maxamed awal cali raxmatullah oo sheekhii gaarisi joogi jiray oo muxuu ahaa oromada ahaa cali raxmatullah oo runtii raggii dacwadan qaybta mxuu ahay lixaatila ka qaad ka mid inuu ahay aan fila ninkuu ka soo guuriyey wuxuu yidhi kitaab baa noola akhrinayey kitaabka markuu noola akhrinayey eh, sheekhiisi ayuu marka warka kasoo naqlinay sheekhiisi ayuu ka soo naqlin shekh maxamed awal inuu ahay aan filaya waan hubin doonaa insha allahu tacaala sheekhiisu ka soo naqlinaya wuxuu leeyahay marka sheekha sheekh baa kitaab noo akhrinayey kadibna xadiidkana la soo maray sheekhiyaa marka wuxuu leeyahay waxaa qalbiga soo dhacay sidee qof caadiho bini aadam ah oo mukarama madaxiisa iyo muxuuah suuradiisa doofaar loogu bedeli sheekhana wuxuu yidhi marka mar alla markii muxuu ahaa sheekha uu darsiga soo fadhiisana amaba intii uu nool yahayba cimaamad ku dadan yahy oo indhaha iyo qayb yar unbaa ka muuqda inta badan waa isdadaa oo muxuu ahaa wuu duubtaa markaasaa waxaa weeyaan madaxayga waxaa loo rogo yidhi madax doofaar sheekhii wey waa nin culamo ah. isagoo arday ah ayuu arrintaas niyada ku qabtay waxaa lagu cuquubadeeyey marka ama carabka kaga dhawaaqayba inuu madaxiisu doofaar loo rogo kadibna markuu xadiidkan mara bes ah ayuu faydi jiray wejigiisa caleyh raxmatullah si looga cibro qaato looga wana qaato warka isaga ah iyo qisada waxaa wariyey nin sheekh ah oo shuyuukhdanna ah ka ah oo jooga wuxuu ka wariyey sidan rajaxa insha allahu tacaala sheekh maxamed awal caleyh raxmatullah sheekh maxamed awal ninka madaxiisa loo rogay madaxa doofaarka waa sheekh maxamed awal shuyuukhdiisna ka mid ah weeyaan insha waana xaqiijin doona hadii wax intaas eh, muxuu aha dabamarsan ay yimaadaanna waan idiin sheegi doonaa insha allahu tacala arrinta iyada ah inaad sheekh kale ahaa haddii kalena sida aan boqol kiiba insha alla sagaashan rajayna inuu yahay sheekh maxamed awal sheekhiisa weeyaan calayhim raxmat ullahi jamiican baabu karaahati wadcu lyadayn yadi gacanta in la saara karaahinimadeeda cala alkhasirati labadaas muxuu aha keliyaha xaggood la saaro weeyaan khasirada keliyaha in la saaro fi salaati isagoo salaad ku jira qofka isagoo salaad ku jira intuu laba inuu labada ku dhega bal ka warrama <laughs> wax xataa muxuu ahaa macno laha ma ahaba qaab isqabanaysaba salaadaan ku jiraa keliyahan oon haystaa wax soconaaba ma ahaba isma qabanaysa xadiid kun todoba boqol iyo labiy kontonaad wacan abi hurayrata radi allahu taala anu qal wuxu ihi abu hurayra ana rasuula rasulka ale sal allah slam nahaa wuu diiday can alkhasri in maxogga la qabsado oo keliyaha la qabsado fi salaad salaada muxuu aha dhexdeeda qofka isagoo salaad ku jira inuu keliyaha qabsado nabigaan wuu diiday alayhi sala slam wax loo diidan waad garanaysaano waa istaagga shaydaanka sida ay muxuaha culimada qaar leeyihiin amaba waa dadka kibra oo kibirka iyo santaagga ku jira si ay u istaagaan wayaan meeshaana khuduuc iyo khushuuc iyo isdullayn iyo alle muxuu ahaa muxuu ahaa lisu lishoos dhiga arrintaas weyaan arrinta loo bahanya wayan o allah subxana wa tacaala lisu dhiiba istislaam kaamila lilah caza wajal xibnihii iyo qalbigii iyo meel walba weeyaan baabu karaahati salaati salaada mxuu ahay karaahinimadeed bixadrati acaami cunno iyadoo taalla meesha wa nafsuhu qofka naftiisana tatuuqu ilayhi cunnadaas ay jeceshahay weyaan oo aad iyo aad uu ku maman yahay oo dheraalka inuu ka daata laga yaababa dadka qaar dee maraad baahan tahay maraad sooman tahay oo mxuu cunno noocnooa la soo dhigay oo xaaladaada xaal ay tahay haddii aad muxuu ahaa carabta nagaga fiican dhanka isaga carabta waxay sameeyaan markii soonka la joogoo kale annaga hal xaboo timir iyo koob biyo ayaan inta badan ama saddex xaboo laakiin carabta bariiskii iyo mxua cunadii iyo sambuusadii iyo cabitaankii iyo mxuu aha qudaartii wixyaa la wada cuni markii la dherga kadib ayaa waxaa weya salaad la aadi labaatan iyo shan daqiiqa ilaa soddon daqiiqa ayaa loo fadhina cunadii arrinta ka warrama mana baxaysa salaaddii maqhrib saa kuma dhammaanaysa sida dhabta saas waa maxaa yeelay waad garanaysaan maqiib ashafaq alaxmar soo mahi safiinihii iyo kutubtii muxuu ahaa fiqiga shaaficiga maxaa ku yeelay xataa yaqiiba ashafaq alaxmar shafaq alaxmar goobnoo dhacaya wax dhow maahan marka ciriirigan laisku haayo iyo muxuu ahaa qofka oo baahan in muxuu ahaa salaad la geliyo waxaa ka haboonaan lahayd caadadaas carabta inaan qaadano lakin waxaa laga yaaba annaga waaqiceenna iyo dhaqankeena inuu arrinta iyada qaadan karin oo cunadii ayaga masaajidda ay keenaan cunnada oo muxuuaha wax alla wixi cun lahaa masaajidahaas ayaa lagu afuraa oo waxaa weeyaan xitaa suxuuraha meelaha lagu lagu ictikaafo suxuurta xataa masaajidda la keena weyaan masjidka xataa waa la keeni jira ma aqaan hadda in la keenin kara berigii hore nacam marka waxaa weeyaan imaamku wuxuu u baabaystay aleh raxmat ullah baaba karaahati salaad salaadda karaahinimadeeda bixadrati tacaami cunno oo taalo wa nafsuhu qofta nafsiisana tatuuqu ay waxaa weeyaan ay jeceshahay oy u hanqaltaagaysa w ilayhi cunnadaas weeyaan aw maca mudaafacati alahbatayni labada xunxun qof isagoo reebreeba in waxaa weyaan salaad u gala inay karaahiya tahay ayuu u baabaysta weyan labada xunxun waad garanaysa waa saxarihii kaadidii weeyaan wa humaa labadoodan albowlu waa kaadidii walqaa'id waa saxarihi xadiid kun todoba boqol iyo saddex iyo kontonaad wacan caaishata radi allahu tacala anha um ilmuminiina radi allahu tacala anhu ardaha qaalat waxay tidhi samictu waxaan ka maqlay rasul rasulka alla sal slm qul isagoo la laa salaata salaad ma jirto bixadrati طacaamin cunna meel ay taallo marba haddii cunno la keena salaad ma taallo weeyaan walaa huwa isaga oo qofkii yudaaficuhu ay reebreebayaan ama reebreeba alaqbataani labada xuma ayadna waxaa weeyaan salaad meesha ma taallo weyaan salaaddi tabcan laakiin khushuucdii iyo wixii ayaa burburi waad garanaysaan qof cunno ay hortaalla oo cunnadii miyaad fiirina ood qalbiga ku haya mise khushuucii iyo alla ku-xirnaantii kadalika qofkii labadii xumaa ayaa ku dhegan macalooshuu cilinaya ma isriixaya ama mise wuu khushuuci marka isma qaadanaysa arrintii weeyaan arrin isqaadani oo isku toosi maaha rawahu muslim baabnahyi reebliskara ayuu baabiya can rafci basari aragga kor loo qaada ila samai samada loo qaada fi salaati qofka isagoo salaad ku jira inuu cirka dhowra u fiiriiriya arinta ayada in liska reeba ayuu baabkan u baabaysta imamka aleh ramat ullah xadiid kun todoba boqol iyo afar iy kontonaad wacan anasin radi allahu taala anu qala anas waa khaadimka nabigeena alayh salat slaam qaala wuxuu yidhi qala rasul rasulka wuxuu yidhi sala allahu alay waslem baalu aqwaamin qolo xaalkooda muxuu iyo shanigooda yarfacuuna kor u qaadaan absaarahum aragooda ila samaai samada fii salaatim ayagoo salaada ku sugan fashtadda wuu darnaaday qowluhu nabiga hadalkiisa fii dalika arrinka asaga xataa qaala ilaa u ka yidhaahdo nabiga hadalku u adkeeyey weyaan aad buu u adkeeyey nabiga alai sla hadalkiisa xataa qaala ilaa u ka yidhaahdo layantahunna maxaa idin qoran layantahunna sooma layantahunna ha ka reebtoomayna ama way ka reebtoomayaan can dalika arrinkaas aw amaba latukhtafanna waa la dafi absaarum aragooda ayaa la dafi weyaan oo araglaan la dhigi indhihii baa laga qaaday rawahu lbuhaariy marka salaada hadii lagu jiro cirka in la dhowro oo la fiirfiiriyo lama rabo weyaan qofka meesha sujuuddiisa inuu fiiriyo ayaa wanaag badan weeyaan baabu karaahati iltifaati dayitaanka ama fiirada karaahinimadeeda oo qofka dhinac uu fiiriyo ama horay iyo meelay noqotaba fiirfiirada uu wax fiirfiiriyo fi salaati salaada u fiirfiiriyo liqayri cudrin cudur iyadoo inay jirin oo cudurka maxaa noqon karaa mas iyo waxbaad aragtay amaba qof muxua kaba hadala boodi rabaad aragtay markaasoo kale iska fiirinaysa baabka isaga baab dhibla maana waa dhacda arrinta yada arrinta way dhacdaa weyaan marka wakhtigaasoo kale cudur hadduu yimaado baab kale laakiin adoo cudur uusan jirin dhibaato ayna jirin inaad inta saa u fiiriso oo dhanka aad fiiriso arrinta ayada arrin fiican maaha weyaan waa karaahiye siduu imaamku u baabaysta aleh raxmat lah kun xadiidka xadiid kuntoodoo boqol iyo konton iyo shanaad can caaishata radi allahu tacala anha qalat xadiidna umuminiin sa'altu rasul lah rasulka allan weydiiyey sal slm can ililtifaati fiirada dhinac la fiiriya ayaan mxuu ayaan nabiga weydiiyey alayh sala slam fi salaat salaadda iyadoo lagu dhex sugan yahay faqaala nabigan wuxuu yidhi calayhi salaat salaam huwa iltifaatkaasi qofka dhinaca uu mxuuha fiiriyo ikhtilaasun waa dafasha u dafana ikhtilaasun waa dafasha u dafa yakhtalisuhu u dafta ashayطaanu shaydaanka min salaati alcabdi qofka salaadiisa qofka waxsaa looga dafta oo laga daf mxuu aha qof baa waxsaa u haystay hal mar unbaa lagala ruqi oo mxuu aha lagala booday marka salaadaadii qayb ka mid unbaa lala ruqi ibliiskii alla ruqi oo dafani weyaan waa mushkilad rawahu lbukhaari marka qofki inuu meelaha fiirfiiriyo arrin loo baahan yah maahan salaadiisi iyo khushuuceedii iyo ajarka u heli lahaa ayaa meesha ka bixi lakin salaad way ansixi xadiid kun todoba boqol iyo lix kontonaad waan anasin radi allahu tacala anu qal wuxu yhi anas qaala lii rasul rasuulka al wuxuu yidhi sal allah alay slam iyaaka adiga waxaan in kala digaya iwaltifaata fiirada fi salaad salaadda aad meel fiirfiirisa weeyaan faina alitifaata fiirfiirada fi salaati salaadda meel la fiirfiiriyo halakatun waa halaag weeyaan fain kaana hadduu ya laabudda midaan laga maarmaynin inaad wax fiirisa fa fi taawuci sunnada markaad ku jirta meel fiiri weyaan laa fi lfariidati faradka iska ilaaliya rawahu tirmidi wa qala xadiidun xasan xadiidkan waa xadiid daciif weeyaan xadiidka daciif maadaama uu yahay axaadiid saxiix ahayd ayaan ku camalfalayna isaga daciifka ah dhinac baan iska dhigaynaa weeyaan oo qofka inuu meel fiiriya looma ogola salaaddii waa laga dafi ajirkeeda la dafi khushuucda la dafi wanaagii iyo mxuu aha xumaantii wanaaggeedii mxuu aha ayaa la dafi xumaantii ay reebi lahayd ayay meesha ka bixi ina salaa tanhaa can alfaxshaa walmunkar iyo wax badan baa meesha ka baxa weyaan baabu nahyi reebid la iska reeb ayuu u baab yahay can isalaat salaad oo mxuu aha loo tukada ila alqubuur qubuurta xaggeeda loo tukada xadiid kun toddoba boqol iyo toddoba iyo kontonaad wa can abi marhadin kannaaz ibni xusaynin radia allahu tacala ibn xusayn radia allahu tacala anhu qaala wuxuu yidhi samictu waxaan ka maqlay rasuul allah rasulka alla sal slm yqul isagoo leh laa tusalluu ha u tukanina ila alqubuuri qubuurta xaggeeda ha u tukanina walaa tajlisuu calayha qubuurta dusheedana ku fariisanina rawaahu muslim qubuurta xaggeeda loo tukado ama lagu fariisto lama ogola weeyaan baabu taxriimi lmuruuri maritaan xaaraannimadiisa bayna yaday lmusalli qofka tukanaa hortiis in la mara inay xaaraan tahay ayuu baabkan u baabiya weeyaan xadiid kun todoba boqol iyo sideed kontonaad wacan abijuhaym waxaa la weri cbdillahi bn xaari simmati alansaariy radia allahu tacala canhu qaala wuxuu yidhi qaala rasul wuxuu yidhi sala allahu aleh ali waslem low yaclamu haddoo ogaan lahaa almaaru qofka mara bayna yaday lmusalli maada calayhi wix dushiisa ahaaday oo dembi iyo dhibaato ah lakaana waxaa ahaan lahaa an yaqifa inuu istaaga arbaciina afartan khayran mid u khayr badan lahu isaga min an yamura inuu mara bayna yadayhi qofka tukana hortiisa afartan inuu istaagnaado inay ugu khayr badnaata cafwan afartan inuu taagnaado ayaa ugu khayr badnaan lahayd qofka tukana inuu hormaro weyaan qaala raawi raawiga wuxuu yidhi laa adri ma ogi qaala inuu nabiga muxuu yidhi arbaciina yowman afartan maalmood aw arbaciina shahran ama afartan bilood aw arbaciina sanatan ama afartan sana muttafaqun caleyh afartan waxaad ka soo qaadaa un maalmood kaba soo qaadba inta u yar afartan maalmood inaad afartan maalmood taagnaato odan fadhiisanin iyo qof dukana inaad mxua laba daqiiqa salaad kaga baxa inad hormarto muxua isbarbar dhig weyaan mid un doora baabu karaahati shuruuci ilma'muumi qofka muxuu ahaa ma'muumka ah gelitaankiisa karaahinimadeeda fii naafilatin sunna inuu gala inay karaahiya tahay bacda shuruuci lmuadini qofka muadinka fii iqaamati salaad salaada qiimitaankeeda sawaan kaanat ahaataa annaafilatu naafilada sunnata tilka salaati salaadda iyada sunnadeeda ay lahayd oo raatibada ha noqota aw hayraha ama sunno kale ha noqoto weeyaan qofka marba haddii muadinka uu mxuu ahaa aadaan aqimitaanka galo ood marba dhawaaq bilaaba sunno baabkeeda waa xirmo weeyaan xadiid kun todoba boqol iyo sagaaliy kontonaad wacan abi hurayrata radi allahu tacala anhu can nabi wuxuu ka wariy sala allahu aleh ali waslem qaala nabigan wuxuu yidhi falaa salaata salaad ma jirta ila almaktuuba tii la farad yeelay marka iyada loo aqiimay mooyane mid kale ma shaqaynayso rawahu muslim marka a'immada masaladaas waa masale laisku yara jijiida laakiin muhiimadda waxaa weeyaan qofka shuruuc horta inuu guda galo oo markii salaadda la aqiimay kadib inaad salaad sunno aad gasho khilaafan lilxanafiya wahayrihim xanafiyada iyo rag badan baan lagu khilaafayaae galitaan iyada ma tan labaad waxaa weeyaan haddii salaaddii aad gasho oo salaaddii adoo allahu akbar yidhi salaadda la aqiimo waxaa wanaag badan in salaadda la gooyo oo waxaa weyaan salaaddii faradka aheed la raaca haddii laakiin salaad intaad gashay rakcad dhammaysatay mid labaad aad ku jirta oo gabagaba ay ku tahay aadna yara boogsiin karto adoon muxuua ikhtilaal badan ku samaynin oad ka gaari karto salaaddii iyo rakcadii aad ka gaari karto ta in la sameeyo dhib weyn ma lahan culimmada qaar saas baa ay weeyaan wallahu aclam baabu karaaha takhsiisi yowmi ljumcati maalinta jumcada in loo gooni lagu gooni yeelo bisiyaamin soon aw leylatii habeenka jamcadana bisalaati salaad lagu gooniyeelo min bayni layaali habeenada mxuu ahaa kale sokodood arinta ayada ah inay karaahiya tahay ayuu imaamka ubaabista aleh raxmatullah xadiid kun todoba boqoiyo lixdanaad wacan abi hurayrata radi allahu tacala anu wuxuu ka wari qal nabigan wuxuu yidhi laa takhusuu ha ku gooni yeelina leylata habeenka jumcada ah biqiyaamin istaag ha gooni oo qiyaam leyl inaad tukataan ha ku gooni min bayni layaali habeenada kale sokodood weeyaan amaba habeenada kale iyada oo lagaga soocaya walaa tahusu ha ku haas yeelin oo ha ku goori yeelin yowma aljumcati maalinta jumca bisiyaamin soon min bayni alayaami ayaamaha kale iyo maalmaha kale ka soke ama ayaamaha kale iyadoo muxuu ahaa loogu gooni yeela weeyaan ilaa an yakuuna inuu ahaada fii sawmin sawm oo yasuumuhu uu soomi jiray axadukum midkiin soom caadi ah oo kuu socday ayaa kaa galay jumco dhib ma markaas oo sabtigii aad soomaysa amaba waxaa weeyaan khamiistii aad soo soontay ama soon raatib ayuu ku ahaa ama saddexda maalmood oo ayaama beedka ahayd iyo amaa ilaa dalika rawa muslim ama isniintii kaa muxuu ahaa alcumuuma kaas nacam isniinta kuma jirto weyaan carabka igaga dhacay xadiid kun todoba boqol iyo ko iyo lixdanaad canhu waxaa laga wari abi hurayra radi allahu taca anhu qala wuxuu yidhi samictu rasul baan ka maqlay sal slm yqul isagoo le laa yasuumanna yuusan soomin axadukum midkiin yowma aljumcati maalinta jumca ilaa yowman maalin qablahu hortiis maalinta ka horraysay inuu soomay mooyane aw bacdahu ama maalin ka dambe inuu soomaa mooyane mutafaqu caleyh xadid kun todoba boqol iyo laba iyo lixdanaad an muxamed ibni cabaadin radi allahu taa an moxamed ibni cabaadin raximah llah qaala wuxuu yidhi sa'altu jaabiran jaabir ayaan weydiye radi allahu tacala canhu anaha nabiyu nabiga miyuu reebay can sawmi yowmi ljumcati maalin jimca in la soomo miyuu reebay qala wuxuu yidhi nacamha mutafaqun caleyh haddii uu keligiis ahaada weeyaan xadiid kun todoba boqol iyo saddex iyo lixdanaad wa can ummi lmuminin waxaa la weri juwayriya bint xaaris radi allahu tacala canha wardaha ana nabiya nabigana sal slam dahala wuu galay calayha dusheeda uu galay gurigeeda uu galay weeyaan yowma aljumcati maalinta jumca wahiya saa'imatan iyada sooman faqala wuxu yidhi asumti ams shalay miyaad soontay jaweeriyey qaalat waxay tihi laa maya qaala nabigan wuxuu yidhi turiidiina miyaad doonaysaa an tasumii inaad soonta hadan berri qaalat waxay tihi laa maya qaala wuxuu yidhi faaftirii afur marka oo jimco kaligeed soonna ma jire eh afur rawahu lbukhaari imaam bukhari xadiidka wariyey baabu taxriimi ama laba maalmood laisku bixiyo oon intaan waxba la cunin la cabin oon muxuua la afurin xaaraannimada ayuu u baabiya weeyaan wa huwa wisaalkana an yasuuma inuu sooma yoomayn laba maalmood aw agtara ama ka badan walaa yakul uusan wax cunin walaa yashrab uusan wax cabin walaa yakul uusan wax cunaynin walaa yashrab uusan wax cabaynin baynahuma dhexdooda weeyaan xadiid kun todoba boqol iyo afar iyo lixdanaad wacan abi hurayrata waxaa laga wariyey caaishata caaisha waxaa laga wariyey ummulmuminiin weyaani radia allahu tacala canhuma ana nabiya nabigeena sal sl naha wuu diiday can ilwisaali soonka in la xiriiriyo oo maanta aad soonnayd maqhribkii intaad afuri lahayd waad sii wadatay ma aadan afurin habeenkii o dhan aad muxuu ahaa soonneed maalin dambaad kusii xiriirisay arrintaida nabigu waa diiday alai sla slam mutafaqu caleyh xadii kun todoba boqol iyo shan iyo lixdanaad wacan ibni cumar waxaa lagu radiya allahu tacala anuma qal wuxu abdullahi bin cumar nahaa rasuul rasulka ala wuu diiday sala allahu aleh ali waslem can ilwisaali soonka in la xiriiriya qaala waxay yidhahdeen innaka adiga nabi allow tuwasilu waad xiriirisaa qaala nabigeen wuxuu yidhi alayhi slat slam innii anigoo nabi maxamed alayhi salat slaam lastu ma ahi milakum adinkoo kale ma ahi inii aniga ucimu aw ucamu waa lii qudiya wa usqaa waa lii waraabiya weyaan muttafaqu caleyh wahada lafd bukhaari weyaan muxua ah, isku nooc ma nihin baabu taxriimi ljuluusi fadhi in lagu fariista xaaraanimada calaa qabrin qabr lagu fariista ayuu baabkan u baabiye weyaan xadiid kun toddoba boqol iyo lix iyo lixdanaad wacan abi hurayrata radi allahu taala